بهذا واكتفي تقول سام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما وبات زيد فوق سطح wazarcu tilqa alxaya almunhalli wa qiimatu lfidati duuna dahabi wa hama camrun fadnu minhu waqrubi wa daaruhu garbiya fayd albasrati wa nakhluhu sharqiya nahri murah waqad akaltu qablahu wa bacdahu wa ithrahu wa khalfahu wa cindahu wa cinda fiiha nasbu yastamiru lakinahaa biminfaqa tujaru waina ma sadafta fi la tudmaruu farfac waqul yowm اlkhamiisi nayiruu baabu kam kam baabkeedii weeye kamtii alistifhaamiyati istifhaamiyad ahayd waxaan kusoo jirnay kitaabkii mulxat اlicraab waxaynu kusoo jiray mafaaciishii ama mansuubaadkii waxaan soo gaadhnay baabu kam hore waxaan u soo qaadanay baabul baabulidaafo markaan ka soo hadlaynay asmaada idaafada laazima kam baan baabul ku soo maray si aad u xasuusataanba kamtu waa laba qaybood kam khabariya iyo kam istifhaamiya qaacidada beytkan marka waxaynu ku soo maray kamtii khabariyada ahayd wajrur bi kam ma kunta minhu mukhbiran mucadima liqadrihi mukahira taquulu ka maalin afaadathu yadi wa kan imaa'in malakat wa acbudi waa kan horey usoo maray kamtu waxaynu nidhi waa kam khabariye ah iyo istifaamiya kamtu markay khabariye tahay adaa warramahaya macnaheeduna markaa maca alkathiir buu noqdaa alla igu badanaa alla maxaan xoolo leehay oo kaleeto bay ahayd macnaheedu waa maxay waa atakhiir kamna waa istifaamiya haddaba kamta istifaamiyadii ma ahaanayso ilaa hadalku intuu dhammaystirmay mooye maxaa yeelay de waa tamyiiz tamyiiskana shanigiisu waa maxay tilmaantiisa tamyiisku waxay ahayd inuu gadaal maro hadal dhammaystirmay kadib gadaashiisa inuu noqdo taasuu marka musanifku ka hadlahayaa ismiga markaad kam daba dhacay ayaa wuxuu ku leeyahay nasbi waxaanad ku nasbisaa maxay tamyiiz ahaan taa isagoo ka hadlaya wuxuu ihi musanifku wa kam lafdiga kam ah idaa ji'ta markaad la timaada bihaa kamta mustafhiman xaal aad tahay kii su-aal ku dalbaya maxaa ku baxay meesha mustakbiran marka ad iska warramaysa may fansib nasbi makan baa la nasbin xataa iyada waa la nasbinaya leanna waa mafcuul muqadama iyado wa qul waxaad tidhaahdaa kam kawkaban imisa xidigood bay taxwii koobtay asamaau samadu imisa koobtay kawkaban waa ka hadda darafku kam kawkaban matalanba qof baa waxaad ku tidhi ka maaluka xoolahaagu waa imisa kolkaad qofka ku tidhaahdo ka maaluka hadalkaasi waa mujmal tafsiir buu u baahan yahay leanna kam ka maaluka waxay waxaa geli kara dahabkaagu intee leegyahay fidadaadu intee bay la eg tahay geelaagu intee buu la-eg yahay lo-daadu intee bay la-eg tahay adhigaagu intee buu la-eg yahay fardahaagu intee bay la-eg yihiin wax badan baa soo gelahaya wax badan ayaa soo gelahaya dayib laakiin markaad tidhaahdo kam ibilan maxaa ku baxay waxaad ku fasirtay kelimadii ka maalu ka ahaa xooluhu waa maxay oo keli-a ah? waa geel ee arina ma aha lo ma aha am kam hanaman malagtahu kam ibilan malagtahu imise geel aad leedahay kam dahaban malagtahu kam fidatan kam cabiidan malakatu weligaaba wad waad nasbinaysaa marka hadalkaa kamta daba dhacay waxaanad ku nasbinaysaa wa tamyiiz leanna tamyiizku waxaa ismi wax fasirahaya haddana waa maxay cusb wax fasirahaya ithaalka musanifku wuxuu ihi kam taxwi samaau kam kawkaban taxwi samaa hadalku waxa weeye asalku kam taxwi samaau cirku muxuu koobay kelmadda kolkii lagu dhaho cirku muxuu koobay muxuu kulmiyey waxaa dhici karta malaa'ig intee leeg baa joogta daruuro intee leeg baa kor jooga xidiga intee leeg baa kor jooga marka markaad laakiin tidhaahda kawkaban kawkabantu waxay fasirtay su-aashii ahayd war kor maxaa jira kam kawkaban taxwi samaa asalku waa kam taxwi samaa tamiiska markaynu ka soo hadlayn maalintu akaynu lahayn waa la soo wareejiyey oo qaarkii waxaa laga soo wareejiyey mubtada qaar waxa laga soo wareejiyey faacil qaarna khabar oo bacdulculamaa way baneeyen waa meshaan odhan jirnay ayib walidaalika saa darteed musanifku wuxuu ku yihi ismigaa kamta daba dhacay waa la nasbinayaa waxaanad ku nasbinaysaa baynu nidhi maxay tamyiiz baad ku nasbinaysaa hadalku markuu saa ku dhamaaday horta qaacidadu waa saa kamtu laba u qaybaynu idhi khabariye iyo sifaamiye khabariya horey baynu usoo maray baabulidaafa iyada weligeed ba waxay laazimtaa maxaynu nidhi idaafa laakiin kamta istifhaamiyada ah eed su-aasha ku weydiinhayso ismiga daba dhacay waa la nasbin maxaa lagu nasbinayaa tamyiiznimo laakiin waxaa bannaan in la jaro in la jaraana way bannaan tahay oo kawkabantii la jaro oo la yidhaahdo kam min alkawkabi taxwi samaa awel hore maxay ahayd kam kawkaban kawkabanti in la geliyo min in la geliyo jar in la geliyo waliba sida saxda ah, min un baa la gelin karaa xuruuftii kale xurufuljarkeed lama gelin karo kama qaal bacd alculamaa haddaba kolkaynu hadda nidhaahno kam taxwi samaau kamtu markaa fi maxalli nasbin bay taallaa waaba fucuul muqadama oo horay soo maray taxwiina waa ficil asamaana waa maxay waa faacilkii taqdiirtu waxay noqonaysaa kam cadadu taxwiihi samaa cadadka ay koobtay samadu waa imisa ayu cadadin weeye markaa ayu cadadin taxwiihi samaa cirku muxuu koobay markaa noqonaysaa hadalka soo maynaan odhanin meel kasta waa la ysaga daraaye kamta istifaamiyada ah waxaanu nidhi ismigii ay gashay ee gadaasheeda daba dhacayay ee la nasbinayey ee tamyiiska lagu nasbinayay waa la jeri karaa xaraf jaar baan lagu jeri karaa soo ma xataa kamta lafteeda xaraf jaar baa geli kara kamta lafteedana xaraf jaar baa geli kara saasuu ibnu maalik aaminsan yahay ibnu maalik saasuu aaminsan yahay sida tamyiiz lmaqaadiirkii oo kaleeto ayib matalan ba waxaad odhan kartaa bikam dirhamin ishtaraytahu bikam dirhamin ishtaraytahu war imisa lacagood baad niho iibsatay lacagtaad iibsatay waa imisa saddexdaasaa kuugu banaan waa hadalku aad ba lakin udhibir wax adag hamoodina kamta sifaamiyadaa hadalka daba dhacay qaciidada asalkeedu waa kaa waa mansuub maxaa lagu nisbiya baan hi tamyiiz xaraf jaari waa lagu jeri karaa waa laba soo maa kamta lafteedina xaraf jaari baa geli kara warkuba intaas ku dhamaaday kamtuna waxaynu nihi waa mafcuul muqadam oo waxay taallaa fi maxali nasbin bay taallaa baynu nihi waa la soo maa aynu hal mar markaysa saarno wa kam lafdigaa kam ah idaa ji'ta markaad la timaada bihaa damiirku yuu noqonayaa kamta mustafhiman xaalaa tahay kii su-aal ku dalbaya halkaasi waa qeyd maxaa ku baxay kamti khabariyada ahayd fansib nasbi xala nasbinaya kamta nasbi laakiin danta uu hadda leeyahay waa ismiga kamta daba dhaca nasbi lakin kamta lafteedu waxaan idhi waa mansub lakin fi maxali nasbi iyado taallaa waa mafcuul muqadam ah liannahu waa istifhaam istifhaamkana asalba xaq wuxuu leyahy mar walba inu xagga hore soo maro waqul waxaad tidhaahdaa kolkaad nasbinhaysa ismigii kamta daba dhacay kam kawkaban imsa xidigood bay tahwiihi samaau cirku koobay yaa ka jawaabi kara marka allahu aclam wey marka jawaabtaas isku mid weeye kam sanatan cishta hina imisaan meesha ku nageniyo kam sanatan daa jeraysa kam bi bikam sanatinna dhahdaa rabto a saddexdii midkaad rabto midkaad rabta geli ya maya de markaasaa tiraad maxaad ku nasbisay waa inaad xaraf jaar geliso kam ismiga daba dhacay qaacidisloga waxayd nasbi haddaad rabta inaad jartana ismigii daba dhacay xaraf jaar geli haddaad rabto iyadana inaad nasbisana iyada lafteedii xataa xaraf jaar geli marka fi maxali jarin bay taallaa bikam weligeed kamtusma bedelaysa leannahu waa maay waa mabni waa mabni ismshaar ismshaaruna waa maxay waa mabni wa wayba jarantahayba toos bay ujarantay fi maal nasbi ma ahaba way jarantah iyo toos barkaa ujarantahay ma jirto way ka baxday baabutamiis xuruufuljar bay waxay gashay asmaadii majruurka ahayd bay gashay tamyiiskuna muxuu ahaa asmaada mansuubaadka ah baabka dhan baad kala baxaysa ad ka saaraysaa <laughs> aad bay udhib yar tahay baabu dhuruufi haddaba duruufta baabkeedii wa darfu nawcaani fa darfun azmina yajri maca dahri wa darfun amkinah walkulu mansuubun calaa idmaari fi faاctabir darfa bihada waktafi taqulu saama khaalidun ayaama wagaaba shahra wa aqaama caama wbaata zaydun fowqa sadxi masjidi walfarasu lablaqu taxta macbidi wariixu habad yamnat almusali wzarcu tilqa alxaya lmunhali waqiimat lfidati duna dahabi wahama camru fadnu minhu waqrubi wadaaruhu qurbiya fayd basrati arbiyan waa la ohan karaa wanakluhu sharqiya nahri mura wduruufu hadaba duruuftii nawcaani laba nooc weeye fadarfun darf azminatun zamanna weeye waktiyo weeye ismu zamani weeye yajri wuuna soconhayaa maca dahri waqtiga miciisu la socdaa xayu daaric qaybta labaadna wa dharfun dharafna amkinatun goobo weeye goobo meelo waxaa ka dhexeeya labadoodiiba zamankii darfu zamaankii darfulmakaankii walkullu kii la arko oo min adarfayni ah mansuubun waa la nasbinhayaa calaa idmaari fi fi qarinteeda lagu nasbinayaa oo fi waxbayba jari jirtee waa maxay kelmad asalkaba xaraf jaar ku jira haddii laga gooyo maxay isu bedeshaa waa la nasbiyaa nasculkhaafid baa lagu nasbiyaa kelmad xaraf jaaru ku jiray haddaad xarafka jaar ka jarto automaatic kelmaddi waxay isu bedeleysaa mansuub waaba kan oo kale kulligiiba waa kan oo kaleeto taquulu sama khaalidun ayaaman min ayaamin buu ahaa mintii baa la jaray ase maxay isu bedeshay ayaaman factabir fiiri buu ihi addarfa darafka bi haadaa kan ku fiiri oo waktafi ku kaftooniyo darafkaasaa la dhahaaye ha gudbin mithaalkii taqulu waxaad odhan saama khaalidun khaalid baa soomay ayaaman maalmo min ayaamin fii ayaamin weeye markaas wagaaba shahran bil buu maqnaa wa aqaama caaman sanad buu nagaaday wa baata zaydun zayd wuxuu beryey oo seexday fowqa sadxi lmasjidi masaajidka jiingadiisa korkeeda walfarasu faraskii faraskii al ablaqu ee ablaqa ahaa taxta macbidin macbad hoostiisu aday ninkaasaa leh wariixu dabayshii habad way dhabatay yamnata almusalli qofka tukanaya midigtiisa wa zarcu beertii tilqaa alxayaa daruurta shubaysa dhinaceeday ahaatee daruurtii anmulhalli ee xoogga u shubaysay wa qiimatu lfidati fiidada qiimaheedu duuna dahabi dahabkay ka hooseysaa wa thama halkaa camrun camar baa ahaadee fadlu minhu camr u dhow ka faaideyso waa qarabi u dhowo waa isku mid wa daaruhu ninkan gurigiisu qarbaya fayd lbasrati basra meesha la dhaho biyaheedu meesha isugu shubmaan galbeedkeedu ahaaday wa naqluhu tibirtiisu sharqiya nahri mura toga la yidhaahdo mura webiga la dhaho berigiisu ahaaday baab dhib yar wey wuxuu ku yidhi bal qaabku cabare fiiriya duruuftu waa labo dharfu zaman iyo dharfu lmakaan waa inta ajrubiga hal xaba kuma duwan maxaa horta darafka keena darafka waxaa keena kolkaad doonaysa asalkaba bilowga naxwada waxaa la fiiriyaa jumlo kasta oo bilowga markaad maraysa macnaheesi saxa loo dhuuxaa ficilka markii la tilmaamayo tilmaanta ficilku maxay ahayd kalimatun dallat cala zamaan waa bilikhtisaar ha kalimatun dallat macnan fii nafsiha wاqtaranat baxad اlazmina ficilka waxaa la odhan jiray waa kelimad macno kuso nafteeda ku tusay waxayna la xidhiidhsatay waqti saddexdii waqti mid kaad rabta ha dayib haddaba ficilku wuxuu ku tusinayey oo wax kugu tusinayay laba la isu geeyey xadath xadadkan kadeeta haddaba dhacay mar haddaad qirto xadath inuu dhacay lawaasin wax la yidhahda baa jira hadda maxaa markaana qasab ah meeshu ka dhici lahaa waqti horta waa inaad hayso waa waqti tegey ficilku saddexdiisii waqti jooga iyo <coughs> waqti soo socda mar haddaad waqti qirto inuu wax dhacay de bishardi goobtu ka dhacayna waa la wixii hore iyo waxa soo socda iyo waxa jooga marka waa zamankii goobtu wax ka dhacayna waa maxay waa makaankii waa goobtii waa meeshii waa meeshii haddaba darafkaa isaga ah waa laba qaybood dharfu zamaan iyo <coughs> dharfu lmakaan matalan ba dharafku waxaa tidhi kasaa zaydun jumlayin dhan baan icraabay dhegeysta kasaa zaydun camran thawban yowma aljumcati taxta alminbari liannahu darafku wuxuu ka dhasha waa maxay waa ficilka kasaa wuxuu huwiyey zaydu ninka zayd la yidhaahdo camran kasaa wuxuu huwiyey zaydu ninka zayd la yidhaahdo camran camar buu huwiyey kow thawban maruuna huwiyey yowma aljumcati maalintii jumcuhuuna huwiyey taxta almimbari mimbarka hoostiisuuna ku huwiyey ya <laughs> jumla rabaa ina wax o dhan idinku soo idinku soo gaabiyo matel calaykum salaam waraxmat ullah waxaynu nidhi kasa waa ficilkii waa ficil maadi ah waxay samaysana bagaban meeshan u keenayo ficilku markuu mafcuulka u gudbo keligii inuu gudbo hal mafcuul inuu gudbo laba inuu gudbo saddex inuu gudbo soo ma ahayn kasaa maxay u gudbi jirtay ma hal ficil hal mafcuul mise laba mafcuul baabu kasaa la yidhaha weligeed baba laba mafcuul bay ugudubtaaba <laughs> miaalka i kasa wuxuu hubiye kasa marka waa maay waa ficilkii zayduna waa maxay waa faacilkii amranna waa maxay waa mafcuulkii koobaad ee kasa thawbanna waa maxay waa mafcuul thani likasa soo ma tayib haddaba hadda waxaynu haynaa ficilkii oo dhacay <coughs> min beri la siiyey waktiga la siiye mu ahaa marka yawma aljumcati yawma weeyaan yawma waa mudaaf aljumcati iyad waa mudaaf ilayhiga yawmadii marka hadda waa mansuuba ka maxaa lagu nasbiyey cala darfiya maxaa inoo harsanoo keliya makaankee maalinta jumcaha hala siiye xaggay ahayd bimacnaa maalinta jumcaha waxay noqon kartaa galbeedka bariga noqon karta westiga north meeshay noqon kartaa taxta alminbari goobta mimbarka ka hooseysa war kuwaa dhamaday sooma maxaad marka haysaa ficilkii faacilkii mafcuulkii darafkii oo meeshuu wax ka dhacay a ah iyo goobtii oo meeshuu ku dhacay abaad haysaa hadde faqis calaa dalika kulu maa lam yuqal faqis qawli takun calaama kitaabka bilowgiisa maaa faqis qawli takun calaama ayib <coughs> sarifka marka wuxuu ku yidhi factabir wal ikaad horta aynu ku noqono hadda waynu isla fahnay soo maaha maxaa hadhay un marka ii mithaaladii nii dareeri wadarfu darafkii haddaba nawcaani laba nooc weeye fa darfun daraf waxaan jeclaan lahaa ina idi weydiiyo wa darfu darafkii waa waa marfuuc nawcaani laba nooc weeye waa maxay nawcaani waa khabarkii waa marfuuc calamat rifcadiisu hadda waa max marka alif niyaabatan can idam liannahu muthana sooma jeedaan nawcaani laba nooc weeyaan fa darfuna daba darf waa mubtada kale azminatun waktiyaal weeye waa maalin habeen saacad casar duhur ishe maqrib waa waqti sanad sanado bil usbuuc waa waqti yajri wuu soconhayaa maxay darf zamanku maa dahri waktiga miciisa waktigaas mid alla ku raba ha ahaado ama mid xadidan ha ahaado ee midaan xadidnayn wa darfun darafna amkinatun meelo wey goodo wey kana waa maxay waa darfulmakaan goobuu magacu yahay goobo kor hoos midig bidix horay gadaal warkaas weeyaan walkullu kii la arko oo ah labadan daraf darfu zamaankii darfulmakaanku mansuubun kun la nasbinayo weeye calaa idmaari fi fii qadarideed baana lagu nasbinayaa wuxuu yihi mid walba waa mansuub waxaana lagu nasbinayaa fii baa uqadaran fii baa uqadaran ee factabir arrinkaa fiiri adarfa darafka bi hada kan ku fiiri daraf haddaad doonayso waa kaa aan kuusoo tilmaamay waktafi kuna kaaftoon bimacnaa kugu filan tahay wey miaalada un wax sharax oo baahana baabkani asalkaba kulligii waa matniga taquulu waxaad odhan saama khaalidun khaalid baa soomay ayaaman maalmuu soomay saama hadda waa ficilkii khaalidan waa maxay faacilkii ayaaman marka waa maxay ninku wuu soomay eh waktigee soomay ayaaman maalmuu soomay hadaba labu darafka u qaybsama u fiirsada mubham iyo mukhtas hadduu xadidan yahay waa maxay waa mukhtas haddii uusan xadidnayna waa mubham waa mubham maalmo unbuu soomay laakin yawman haddii la dhaho waa maxay muqtas sanatan waa muqtas zamaan ayaaman maalmo maalmuhu waa zaman waa waktiyo wagaaba shahran bil maqnaaday kana waa darafkii oo darfu zamaana oo laakiin ah maxay muxadad ah la xadiday wa aqaama caaman sanad buu nagaaday caaman darafkii oo mansuub ah wa baata zaydun zayd baa wuxuu seexday fawqa sadxi lmasjidi masaajidka dushiisa darabkani waa maxay darfulmakaan wey meesha kaa sarraysa buu seexday walfarasu faraskiibuu ku yihi faraskii alablaqu ee caddaa ololka cad ahaa taxta macbidi ninka macbid la dhaha hoostiisa wey macbid macbid baa iska leh walfarasu faraskii waa maxay taxta minbari soo maynaan hadda lahayn zamankii macbad macbidi ninka macbad macbad waa nin magacii makaankii baan lena makaanki makaankii zaman meesha ma joogo wariixu dabayshi habad waxay ka soo dhabatay yamnat almusalli ninka tukanaya midigtiisa waa jihada maxay makaanka midigta kaa wazarcu beertii tilqaa alxayaa roobka xaggiisay ahaatay roobkii almunhalli ee shubahayey roobkii wuu soo da-ayaa laakiin jihadee kasoo kasoo da-ayaa calana beertu waa xaggee roobkaas soo horay dhinaca uu ka soo horay weeyaan waa jiha kaasi ismi ishaara wey ogaada u baahanta kaasi marba jihaada la ishaarayo bay ku xidhan tahay iyo dhinacan iyo dhinacan dhinacan wa qiimatu lfidati fidada lacagta la dhaho qiimaheedu duuna dahabi dahabkay ka sokaysaa darabku hadda waa maxay duuna duuna weeye <laughs> duuna weeye duuna dahabi dahabkay ka sokaysaa wa hama halkaa waxaa ahaaday camrun camar baa halkaa ku sugan oo ismu ishaarakan soo garan maysaan camar wuxuu ku sugan yahay goobta halkaas ah ee fadnu minhu usoo dhow waqrib ka faa'iideyso waqrub fadnu soo dhowow waqrib waa isku midkii wa daaruhu ninka gurigiisu waa camar eh harbiya fayd lbasra basra meesha la yidhaahdo basro biyo shubkeedu meesha isugu yimaadaan galbeedkeedu ahaaday ayib waa harbiga waa jihada galbeedka ah wa nakluhu timirtiisuuna sharqiya nahri mura webiga la yidhaahdo mura beerta ninku waxay ku taallaa webiga mura la yidhahda barigiisa bay ku taalla jihada bariga ah makaanka webiga ka xiga bariga kii horena muxuu ahaa galbeedka ka xiga haddaba zamanku darfu zamanka kolkii zaman la dhaho waxaa laga cabiraa un wakti matalan ba waxaa kamid a caam sana shahr yowm yowmayn xiin saaca waqti zamaan duhur casar cishaa miaaladiisina waxaa kamid a saama khaalidun ayaama waqaaba shahra waaqaama caama waji'tuka waan kuu imid goormaad ii timid cishaaan waja waaba maxay suuratu yuusuf cishaaan ha sheekh cishaaan yabkuun waktigay u yimaadeeni goormu ahaa waktiga cishaha ah ficilkiina wakaa ka hore u fiirsaday waja kaasi waa dharfu zamaankii dharfulmakaankuna dharfulmakaan haddaad dooni inaad barato meel istaag halkaad meel istaagto horay fiiri haddana gadaal fiiri labaad haysaa saada haddana maxaad kala haysaa laba kale intaa maxaa kugu dhan kolla kor fiiri kolla hoos fiiri afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila asamaai kayfa rifacad wa ila aljibaali kayfa wayl alardi kayfa saddex duruuftii o dhan fiiriya ayaddaasaa lagu sheegay geeluna meel buu ku sugan yahay waa makaankii meeshuu ku sugnaa weeyaan ha bimacnaa asalba dharaf haddii lagu dhaho dharafku wuxuu xambaarsanaa macnaa fiis oo garan maysaan asalba weligii waxau ku dhex jiray macnaa fi bimacnaa fi mudmaraa baa meesha u qadaran oo waxa lagu nasbiyey waa fi asalka marka fiidu inay wax jirta bay ahayd xaraf jaar kelmad uu ku jira hadii laga jarana kelmaddaa waa la nasbiya waxaa la dhahaa waa la nasbiya waxaa lagu nasbiyey nascu lkhaafid waxaa laga jarayaa kii nasbin jiray kelmaddii marka jari hayay marka waxay isu bedelaysaa kelmaddii mansuub haddii marka la daahiriyo fiidu ay banaanka timaad waa xukun kale waa inoo imaanaysaa haddii fiidi mar la sheego xukunka maaye bishardi markan uu mansuubka yahay waa inay macnaa fi uqadaranta ee fiida lafteedi waa inaan banaanka oolin banaanka hadii la keeno waa inoo imaanaysaa ma fahamti waa mansuub lakin hadday ku jirto waa majruur leanna xaraf jaari xaraf ku jiro wuu jaraya haddii laakin laga jaro wuu nasbinaya ilaa sababkii baa la gooyey wixii jarka keenaya baa laga jaray markaasa la nisbiye waa la dhali waa dhaxal markaa haddaba darfulmakaanku waa lixdii jihaba kamida waxaa kamida lixdaa jiha wax walba macnahooda keena fawqu taxtu waraau wa amaamu yamiin shimaal iyo macnahood waxa gudanaya matalanba fawquda waxaa lamida aclaa taxtu maxaa lamida asfal baa lamida horay waxaa lamida tijaaha iyo xidaaa iyo tilqaaa iyo walamaa tawajaha tilqaaa madyana khalfubaa gadaal lamida waraaodu wax lamida de khalfabaa lamida qudaamaa lamida garbibaa lamida sharqibaa lamida duunabaa lamida ladunbaa lamida amabaa lamida waidaa raayta ama raayta halkaas waxaad ku arkaysaa amilada markaa musanifku uu keenay aad iyo aad bay u fududahay aad iyo aad bay u fududahay ayib <clears throat> musanifku wuxuu ku yidhi wqad akaltu qablahu wabacdahu wairahu wakhalfahu wacindahu waqad akaltu waxaan cunay qablahu hortiisaan wax ku cunay wa bacdahu gadaasaan wax ku cunay wa irahu raadkiisaan wax ku cunay saa markuu afka uga qaadana isla markiiba ka daba bilaabay wuu boobay waan ka daba boobay wa khalfahu gadaashiisa wa cindahu iyo agtiisa duruuftan tadeeta hadaba u fiirsada waxaynu soo maray darafku waa labo darfu zaman iyo darfulmakaan soo ma ah waxaa jirta alfad taxtamilu lmacnayni darafna way ixtimaashaa waa daraf laakin darfulmakaanna way ixtimaashaa darfu zamaanna way ixtimaashaa labadiiba way ixtimaashaa intaa bes weeye musanifku wax beydkan u keenay labadiiba way ixtimaali kartaa <coughs> maxaa marka lagu kala saaraa waqad akaltu qablahu wa bacdahu qablu iyo bacdu baab keli ah baan u xidhi doonaa liannahu waxaa <coughs> jira bal soo aqri aliflamin gulibat الrumu fi adna اlardi galad u fiirsada wahum min bacdi galabihim sayaglibu lilahi اlamru min qablu wa min bacdu waxa lagu odhan karaa wari ilaahay cilmigiisu badana min waxbay jirtaa waa ko qablu iyo bacduna waa duruuf laba xukun meeshan ku yilay min waxay gashay in la jiro ma jirno waa laba ismi oo laba darafa darafkuna weligii in la nasbiya bay ahayd war xaraf jaar wuu galay ma jerin war darafba in la nasbiya ahayd labadiiba waa laba muxuu ahaaye marfuuca war mushkiladu xagay ka timid asal ba ogow qabli iyo bacdu weligeed waa la idaafeeyaa mar walba wax loo idaafeeya baa la fiiriyaa idaafadii baa laga jarayaa idaafadii markii la jaraa waxaa la fiirinayaa miyaa macnihii idaafada la niyeysan yahay mise lama niyeysno miyaa macnihii la niyeysan mise lama niyeysno baab gaaran marka mas'aladaa ku sharxaynaa qabli iyo iyo bacdu haddaba haddaad kelmadahan aada u idaafayso zaman haddaad u idaafayso maxay noqonayaan dharfu zamaan makaan haddaad u idaafaysana maxay noqonayaan dharfulmakaan bay noqonayaan haddaba waxaad fiirin uun waxa aad u idaafaysay in la idaafeeyo oo idaafe laazimaana horey baynu usoo marreen baawil idaafa dib ugu laabta talan waxaa tidhi sumtu waxaan soomay bacda alkhamiisi khamiisa dabadeed bacda alkhamiisi bui soma khamiis maxa ka dambeeya jumca ka waram hadan meeshaan ku bedelo bacda alaxad axadda dabadeed baan soomay maxay noqonaysaa maalinta ithniinta ah <laughs> bacda alkhamiisi khamiista waxaan soomay khamiista dabadeed baan soomay waxa loo idaafeeyey ma makaan ba mise waa zaman waa zaman haddaba fiirsada bacdu hadda ma darfu zaman mise makan waa darfu zamaan leanna waxaa loo idaafeeyey zaman baa loo idaafeeyey qabla sabti itra ramadaana khalfa shacbaana cinda tuluuci اlfajri baa loo idaafeeyey haddaad u idaafayso makaanna de maxay noqonaysaa darfulmakaan matalan ba daari qibala اlmasjidi gurigaygii wuxuu ahaaday masaajidka dhinaciisu ahaaday waa jiha markaas soma jeedaan mazaman baa loo idaafayay mise makan hadda waa darfulmakan ayib bacda alxamaam wa khalfahu wa cindahu markaa waad nasbinaysaa laba goora maxaad ku nasbinaysaa maxay darafnimo ayaad ku nasbinaysaa bimacnaa bayskan si fiican wanaad ufahantaan alfaadan darafkaa wuxuu yahay daraf weligiiba laazimaya uun macna darfiya oo khaas duruuftii hadda waa dharafulmakaan oo makaan khaas ku ah iyo dharaf zamaan oo zaman khaas ku ah iyo alfaad ku tusinaysa oo bas ah marba kii loo idaafeeyo oo labadaba ixtimaasha waqad akaltu waxaan cunay qablahu hortiisa qablahu wa bacdahu makaan baad u idaafaysa mise waqti wa irahu gadaashiisaan cunay wakhalfahu gadaashiisaan ku cunay iradu waa raadkiisa waa isla markiiba wa khalfahu wa cindahu oo isku mid agtiisaan ku cunay wa cinda lafdiga cinda ah fiihaa dhexdeeda annasbu nasba yastamiru daa'imaya laakinahaa bimin qad tujaru in lagu jaraa la arkaa bimin in lagu jaraa la arkaa wa aynamaa saadafta mar kastood ku haleesha fi ay haleesho saadafta aada haleeshiiso fi laa tudmaru isagoon la qarinaynin farfac rafci qaydka waxaan waqul waxaad tidhaahdaa yowmu lkhamiisi maalinta khamiistu nayirun waa maalin ifahaya weeyaan hadda waxaan qaacidada idinsoo sheegayay maxay ahayd waxaa lagu nasbiyey darafkan baynu nidhi macnaa fii oo u qadaran laakiin fiidu hadday ku jirto ay gasho oo soo daahiriso darafkii markii hore mansuubka waxaad u bedelaysaa marfuuc baad u bedeleysaa marfuuc baad u bedeleysaa ha laana <laughs> baab baan idinku sharxi doona labadaa kelmadood dib dambe si aan looga wada hadlin haddaba wuxuu halkan kaga hadlayaa lafdigaa cindo la yidhaahdo cindo waa daraf soo maaha waxay laasimtaa weligeed daraf bay laasimtaa lama rafcin karo biayi xaalin min alaxwaal ayib sidoo kale lama jeri karo sidoo kaleeto lama jeri karo haddaba xaraf jaar hadduu galo ka waran waxaa dhici karta mintii in la jaro oo xaraf jaar lagu jaro qur-aanka aba ma ku soo aroortay ha walaw kaana afalaa yatadabbaruuna alqur'aana haye walaw kaana sama jeedid walaw kaana min cindi gayr ciddadii hadda lagu yidhi nas bay laasimtaabaa la jaray maxaa lagu jaray min baa lagu jaray soo ma jeedid min baa lagu jaray min hayri lama odhan karo min hayra min hayru sida lama odhan karo abadan cinda icraabku cinda horta waa daraf waa ismi ismiga saddex icraab baa geli jirtay alrafcu walnasbu waljaru hal waa ka mamnuuc lamana way ku banaan tahay cinda waxay laasimtaa baynu nidhi maadaama ay daraf tahay nas bay laasimtaa laakiin waxaa dhici karta in lagu jaro min in lagu jaro ama rafca may weligii cindo waana cindo waxaynu ka hadlaynaa hadda ogaada ayib ama asmaadii kaleeta ee zamaanka iyo makaanka ahayd weligeed ba laba nasbiyo allaahuma in ay tahay eh, muxuu ahaye daraf inay tahay mooye tamiis inay tahay mooye lama nasbiyo lama nasbiyo <coughs> daba asmaadantata hadda ufiirsado asmaadii hadda aynu soo mareynay asmaa ama zamankaha ama makaanka ahaa maadaamay asmaa tahay marka la jarayo waa marka lagu jarayo maxay darafnimo laakiin hadii aan dharafnimo lagu jarin oo icraabka waxa ka horeeya u raaco mar walba icraabka waxa horay ka galay unbaa la unbay noqonaysaa mar waa marfuu mar waa mansuub marna waa majruur saa darteed khabarka markaynu kasoo hadlaynay maxaa khabarka noqon jiray jumle iyo wax shabaha wax shabaha marka muxuu ahaa darafka iyo jaara majruurka jaara majruurka matalan ba waxaa lagu yidhi musanifku hadda wuxuu ku yihi isagoo kaa ka hadlahaya wa aynamaa saadafta fii laa tudmaru farfac rafci oo bimacnaa fiidii lagu yidhi waa la qadarayaa oo loo qadaraya markii hore ee nasbinaysa hadii banaanka la keeno hadafiyadaasi waa maxay yawm lkhamiisi buu noqonaya alkhamiisi markii dhood waa la rafcin miya yawm lkhamiisi yawmuda waa la nasbina waa la godahayaa yawm lkhamiisi bay noqonaysaa khamiis marka waa maxay mudaaf ilay yawm lkhamiisi nayirun wuu ifahayaa aqbala zaydun hebel baa soo qaabilay goorma yawm ljumcati buu soo qaabilay zayd aqbala yawm ljumcati yowma hadda waa marfuuc liannahu maxaa yeelay aqbala waa ficil ficilla muxuu u baahan yahay faacil waa faacil yowmu lkhamiisi oo kale weeye hadda yowmu lkhamiisi nayirun ay kathiiru nuur weeyaan liannahu waa mubtade yowmu lkhamiisi khamiista maalinteedii soo ma jeedid waa maxay waa mubtade maxaa lagu rafciyey mubtadenimo nayirun waa ifahaya ayib wa cinda fiihaa dhexdeeda nasbu nasbuhu yastamiru waa daa'imayaa laakinahaa qad tujaru in lagu jaraa la arkaa bimin in cindadii lagu jiro lagu jaro wa aynamaa saadafta markaad haleesho fii ood haleeshiisaba laga wadaayo fii laa tudmaru iyadoon la qarinaynin oo fiidii ay ka daahirto farfac rafci rafci qasab ma aha ee ama waa rafci ama jar ama nasbi weeye matalan waa mafcuul buu noqday waad kordhigaysaa mubtaduu noqday waad godaysaa xaraf jaar baa galay waad jaraysaa wa rafco waqul waxaa tiraa soo rafcisana mubtadaa yowm lkhamiisi khamiista maalinteedu nayirun ma ya he yowmudu hadda waa mubtada mubtadahan maxaa ahaa warafacuu mubtadaan bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada mubtadaha waxaa rafcin jiray caamil macnawi a ah weligiiba waa marka waa mubtada waa marfuuc kullu mubtadana waa maxay adigu darafkii mar hadii kolkuu mansuubka qaacida naafica darafkan marka la nasbinhayo cinda kolkii laga reeba cinda meel baynu ku xidhnay darafkan kale ama zamanka ama makaanka kolka nasbinayo waa markay fii u qadaran tahay laakiin hadii fiidii ayna u qadarayn oo ay ka daahirto markaa mar walba oo darafnimadii buu ka baxayaa markaa mar walba waxaa la fiirin uun icraabku wuxuu keenahayo marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruur buu noqon karaa wallah subxana wa tacala aclam